فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته waman waliya ruuxii tawaliya oo xilka qabta waman waliya ruuxii tawaliya alkhilaafata mas-uuliyadda iyo xilka mu'miniinta muslimiinta oo wajtamaca ay kulmaan calayhi korkiisa annaasu dadku ay ku kulmaan yacni laysku waafaqo waayo oo waraduu ay raalli ku noqdaan bihi isaga ay ku qancaan oo amase qalabahum ama dadka ka adkaada bisayfihi seeftiisa sababteedna kaga adkaada xataa saara ilaa uu ka ahaado oo uu ka noqdo khaliifatan nin madax ah oo wasumiya lagu magacaabo amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkooda lagu magacaabo dadkii buu seef kala daalay ilaa uu madax u noqday magacaana qaatay oo madaxweynihii ama amiirkii muminiinta laga yidhaah wajabat labadaa goorba waxaa waajibaysa taacatuhu ka amar qaadashadiisa in la ateeca waajibaysa ayb khilaafadu waxaa laga wadaa waa xilka muslimiinta weeye oo yani waxa weeyaan mas-uuliyaddooda sare way cidda qabata wuxuuna ka mid yahay min furuud ilkifaaya ka mid yahay yani muslimiintu inay samaystaan madax ay ku kala dambeeyaan waa farad diiniya waajib diiniya waay waana min furuud alkifaayaadoo la rabo inay dadka qaarkood isu taagaan ummadduna ay ku kaalmayso marka wuxuuna yidhi haddii ruux nin uu xilka muslimiinta qabto dadkuna isku raacaan kuna qancaan oo raalli ku noqdaan iyo haddii uu ka adkaado dadka oo intuu dagaal ku soo qaado xoog ku qabsado ilaa uu sidaa madax ugu noqdo oo uu magacii amiirulmu'miniin ku qaato labada goorba waxaa waajibaysa in la ateeco oo laga amar qaato oo yaani waxa weeyaan laga dambeeyo meeshaa wuxuu tilmaamayaa qaababka uu ku yimaado khaliifka muslimiintu wuxuu ku yimaadaa saddex mid ka mid ah cinda ahli الsuna waljamaca qaabka koobaadi waxa weeye annasu calayhi min alkhaliifati asaabiq khaliifkii isaga ka horeeyey ayaa magacaabaya ninkii madaxdii madaxii hore laysku waafaqsanaayo muslimiintu ay lahaayeen ayaa markuu tegahayey ama dhimanayey ama tanaazulayey buu xilkii u dhiibay oo uga dardaarmay sidaasi khaliif wuu ku noqonayaa waana sidii uu sameeyey abu bakr sidiiq radia allahu tacaala canhu xilkii wuxuu u dardaarmay oo uga tegey cumar ibn khaaab sidaasay khilaafadii cumar ku sugnaatay dadkuna ay beeco kula galeen talabaadi waxa weeye ijtimaacu ahli alxalli waalcaqdi yaani dadka muslimiinta xadhigooda fura ee gunta ahlulxalli waalcaqdiga saasaa la yidhahda waa dadka ee awoodda leh dadka cilmiga leh dadka waxgaradkaa dadkaasaa la yidhaahdaa dadkaasi inay kulmaan isku waafaqaan hebel doorashadiisa oo iyagu soo saaraan ahlulxalligaasi dad mucayaniina way noqon karaan dad khaasa ah, ee sidii khilaafadii cuhmaan ba ay ku sugnaatay oo waa kii cumar markii uu dhaawacu gaadhay lix nin magacaabay soo maa raggii uu magacaabay baa marka cuhmaan soo saaray marka dad mucayaniina way noqon karaan ayb dad aan mucayan ahayn oo marka aan koobnayn oo afti afti laga qaaday ayadana way noqon kartaa taana way ku imaan karaysaa macnaha marka si ay ku timaadaba dadka muslimiinta dadkooda waxgaradka iyo dadka awoodda leh iyo inay dadkaasi soo saaraan oo ay ninkii magacaabaan oo ay doortaan oo isku waafaqaan iyadana waa qaabka labaad waay ayb qaabka saddexaadi waxa weeyaan alqahru waalhalaba inuu xoog ku qabsado meesha dagaal buu soo qaaday kii meesha haystay buu ka adkaaday wixii la socday buu kala eriyey asagii baa meeshii xoog nagu qabsaday hadduu meeshii xoog kula wareego isagana xoog ha lagaga qaado la dhihi maayo maadaama uu xoog kula wareegayo wixii ay hoos yimaadeenoo wixii kale uu ka adkaaday waa loo salimi iyadan sidaana wuxuu ku noqonayaa amiirkii muminiintuu ku noqonay wuxuu dhiig daadiyey iyo wuxuu waxkharibay iyo wuxuu haleeyey iyo wixii hore la fiirin maayo waxa markaa natiijada soo baxday unbaa lagu tashano war dhibkan waaba dhacay laakiin yaan dhib ka weyn lagu xallinin unbaa la dhihi siisaa lagu ogolaanaya oo muxuu ahay beecada lagula gelaya ayib sidaana waxaa ku sugnaatay bay yidhahdaan khilaafadii cabdilmalik ibnu marwaan cabdilmalik ibnu marwaan waa kii dagaalka soo qaaday oo dilay ee cabdullaahi ibnu zubayr fii maka isaguu dhulkaa khaliif ka ahaa kadibna waa kii isku dubaritay macnaha caalamulislaami khilaafadii markay cabdilmelik u sugnaatay xataa intii laiskhilaafsanaa ragga saxaabada ka mida oo diiday inuu labada dhinac mid uun bayco la galo markii cabdilaahi bnu zubayr la dilay oo cabdilmelik bnu marwaan uu xilkii ku wada wareego dhulka u wada qabsaday ayay saxaabadii xataa markii hore bannaanka taagnaa ay bayco la galeen oo yidhahdeen hadday muslimiintii dhinac isu raaceen saas maanaa marka qahriga iyo qalabada iyo awoodda laysku qabsanayo iyadana way ku sugnaataa saddexdaa qaab bay ku sugnaataa qaabka dhexe <clears throat> oon soo tilmaanay ahlulxalli waalcaqdiga oo ku imaanaya doorashada ku imaanaya ayaa dadka qaarkood waxay isku khaldaan asaga iyo nidaamkan dimuqraatiyada la yidhaahdo doorashada dimuqraatiyada furuuq baana udhaxaysa furuuq waaweyn baa udhaxaysa oon sahlanayn oo furuuqdaasi waxaa ka mid a ah islaamka doorashadiisa madaxda la dooranayo dadka sufahadeen waxgaradka ahayn doorashada kuma jiraan dadka wax dooranaya waa dad wax garanaya waa dad wax miisaami kara waa dad wax kala sooci kara waa dad garan kara saalixa iyo aslaxa saas macana midda kale ma galo laaluush iyo lacag la bixiye iyo vootis ama codad la iibsada iyo ma gasho dadka wax dooranayana waa dad waxgarad oo wacyi leh oo dadkii sufahadii wax magaradku kuma jiraan doorashadooduna waa doorasho nasiihoo lacag iyo aan waxba la isticmaalaynin iyo ruux muxuu ahay is-ammaano oo wuxuusan ahayn iska dhigay iyo ma jirto taswiir iyo ma jirto muxuu ahay been ma jirto mujtamacaas intooda waxgaradkaabaa wixii loo bandhigayaa ciday soo saaraan markaasi waxa weeyaan sidaasi waa waa muxuu ahay waa ku imaanaya marka furuuq baa udhaxaysa nidaamka dimuqraafiyada iyo nidaamka ahlulxalli walcaqdiga ay ku keenaan khaliifka muslimiinta furuq waaweyn baa udhexaysa ayib sidaas wey marka labada hore waa laysla ogolyahay tan dambe ee xoogga ninka ku yimida ah, ayadana waxa weeyaan mas'alo yani waxa weye litaqliili shar dhibka si loo yareeyo ayaa iyadana loo qaatay macnaha sheekh maxamed bin cabdiwahaab caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay sida duru saniya najiya ku sugan wuxuu leeyahay al a'immatu mujmicuun min kulli madhab calى ana man tagallaba calى baladin aw buldaanin lahu xukmu limaami fi jamiici alashyaa culimmadu waxay isku waafaqsan yihin madhab kasta oo culimmada madaahibtooda ka mid a ciddii baled qabsata ama buldaanba qabsada inuu yeelanayo xugumka imaamka arrimaha oo dhan jamiicu alashyaa axkaamtii imaam uu lahaan jiro o dhan buu yeelanaya walowlaa haada buud ma staqaamat haddayna arrintu sidaa ahaan lahaynna adduunyadu maba toosteenba nin kastoo xoog ku yimaado haddii isagana la dhihi lahaa qolo kale ha ku kacdo isagana ha la tuuro soo un maantao dhan hala lagatamo ma ah kan tuur ku kale haddana tuur haddana ku kale tuur lagatan yaa ku baaba'aya waay ya soo dalkii iyo dadkii iyo mujtamacii iyo isku dhex baabi'i maayaan saasaa la diidaya marka marka maadaama uu meeshaba yimid ba wixiiba qabsadayba ha loo sallimo wey macnaha dhibka ha yareeyo walowlaa haada ma istaqaamat iddunya guud adduunyadu ma toosteen haddaan sidaa la yeeli lahayn waxaa yeele liana annaasa min zamanin طawiil qabla alimaami axmed ilaa yowmina hada majtamacuu calaa imaamin waaxid buuri dadku ilaa wakti hore laga soo bilaabo xataa imaam axmed waktigiisi ka hor weligood hal imaama mayna isku waafaqin buuri majtamacuu calaa imaamin waaxid dabcan wuxuu ka hadlayaa markii caalam alislaami uu qaybsamay kadib ayb walaa yacrifuuna axada min alculamaa dakara ana shaya min alaxkaami laa yasixu ila bilimaami alacdam yani ma ma garan ma yaqaanaan lama yaqaano axad culimada ka mida oo sheegay axkaamta shareecada shay ka mida inuusan asaxaynin ilaa imaamkii weynaa in la helo mooye axkaamta shareecada oo imaamka weynun ku xidhan oo la-aantii aan la helaynin ma jiro axkaamta shareecada sidii loo fulin karo unbaa loo fulinaya sooma inaan ka soo hadlen saas wey maanaha marka saas weye ficlan yani waxa weye ninka mutaqalibka xataa waa la yeelaya warkiisa ayib daacadoodu marka waa waajib ama xoog ha nagu qabsado ama doorasho ha ku yimaado ama imaamkii hore ninkii hore ha magacaabo ha u dardaarmo marba hadduu meesha yimaado khalaas waa la adeecaya macnaha axaadiista kusoo aroortayna qaarna waan soo marnay waxaa ka mid ah xadiisu abi darin wuxuu yidhi ina khaliilii awsaanii an asmaca wa utiic wain kaana cabdan mujadaca alatraaf ah. saaxiibkay nebi maxamed sal ly sl aan jeclaa wuxuu ii dardaarmay inaan maqlo madaxda oo aan ka amarkaato xataa ninkaa madaxdii haba noqdo addoon xubno googo-an mujadaca wax weeyaan ay xubnihiisu googo-an yihiin dhagaha go-an oo sanka go-an oo xataa gacmo googo-an oo xataa addoon isagoo dhanba wada tacbaana ha ahaadee asalkiisana addoon aba oo dadkan laleeyahayba ha noqdee marba hadduu madax noqdo maqal oo yeel baa leey wuxuu dooniba ahaado markiisii hore sidaasuu nabigu ii dardaarmay bu yihi rabbi wasalaamu calayh ayib <clears throat> quyuudda ku xidhan waxa weeye oo shardi ah marka la ateecayo waa kaa soo sheegnayo waa inuusan macsiyo ku farin ma hadduu macsiyo ku faro wixii kale ee khayra waad ku ateeci laakiin macsiyadaa iyada ah kaga amar qaadan mayso waad ku diidi allahuma de inaad inaad isuba mooye markaad isu baqdo ruksada waad qaadan kartaa markaa laakiin haddaadan isu baqin ka amar qaadan mayso ama haddaad ka dhuuman karto waad ka dhuuman wixii macsiyaa lagu raaci maayo ayib waxaa kaloo oo shardi iyadana marka la adeecayo inuu dadka ku hogaaminayo ilaahay kitaabkiisa sidaas iyadana waxay ku timid xadiid fii saxiix muslim ku yimid xadiid ibni xusayn iyo keyrkeedba uu nebigu uri sal alay wasalam addoonkaasi adeeca yacni waxa weeye shardi wuxuu uga dhigay yaquudukum bikitaab illah ama maa qaadakum bikitaab illah intuu kitaab ilahay idinku hogaaminayo waayo hadduu kitaabka ilaahay meel intuu iska dhigo dastuur iyo waxaan macno lahayn meesha la yimaado de markaasi taaco male markaa taaco male leanna waxa weeyaan kitaabka ilaahay baa adduu tuuray qeydka xadiidka ku jiraay wuxuu tilmaamayaa taaco waxay leeyihiin intay kitaabka ilaahay hayaan macnaheedu maaha kitaabkii boqol qofkiiba boqol waa inay hayaan laakiin muhimaddu waxa weye inayna kitaabkii wax ku bedelanin oo nidaamka iyo dastuurka waddanka u yaalla waa inuu kitaabkii yahy waa inuu qur-aanka yahay sidaa markuu yahay tabiiqa la tabaqayo markaa khilaaf waa geli karaa khilaaf waa geli karaa waxaan ka wadaa bimacnaa khalad baa geli kara yani hawa ruuxa qaadi karta hunguri baa qaadi kara ee xashaa qaadi karta laakiin mabda'a guud ee maxaakimta u yaalla ee waddanka ku socda waa inuu kitaabka ilahay intuu kitaabka ilahay idinku hogaaminayo ateeca buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidkaas isagana waa sugay waxaa kaloo iyadana shardi ah marka la ateecayo oo laga amar qaadanayo ayadana oo la leeyahay laguma laguma bixi karayo taacadiisu waa waajib iyadana shuruud kale iyo quyuudka leedahay oo qaarkood uu sheekhu soo wado waman weliya ruuxii tawaliya alkhilaafata xilka muslimiinta oo waijtamaca calayhi uu korkiisa ku kulmaan oo isku waafaqaan annaasu dadkii oo waraduu ay raalli ku noqdaan bihi isaga aw amase qalabahum ama ka adkaada dadka bisayfii seeftiisa kaga qaalib noqda xataa saara ilaa uu noqdo khaliifatan nin madaxa oo wa sumiya lagu magacaabo amiir almu'miniinana lagu magacaabo wa xataa sumiya waay ilaa lagu magacaabo amiira almu'miniin amiir almu'miniin magacaasi sharti ma ahe ama boqor dheh ama ra-iis iyo madaxweyne dheh adiga magaca markaa loo yaqaano ninka madaxda ilan mar waxaa la dhihi waa khaliif meelaha qaarkood waxaa laga dhihi waa amiir meelaha qaarkood waxaa laga dhihi caahil meelaha qaarkood waxaa laga dhihi waa waa melig meel waxaa laga dhihi waa ra-iis meel xaakim adigu magacyadaasi muhim maaha laakiin muhiimaddu waxa weeyaan inuu xilkii u sarreeyo muslimiinta hayo magacii la doonayo markaa loo isticmaalo wa sumiya amiira almu'miniin macnahaasaa laga wadaa wajabad markaa waxaa waajibaysa taacatu baa waajibaysa meeshaa waxaan kaluun ka fahnay haddii aan laysku raacin oo oo markaa is oo aynan ninna uusan meeshii ku adkaanin oy foodda iskula jiraan marka in mid ka mida la yidhahda amiiru lmu'miniin waaye amiiru lmu'miniin waaye xaaladaasoo kaleeto xaalad fitnaa taagan labadaba inaad beecadooda ka fogaataa fiican sida saxaabada qaarkood ay sameeyeen ilaa ay kelimadu meel isu raacdo saas way macana sida cabdullahi bni cumar iyo saxaaba badan ay sameeyeen markii xilliga ay dagaalamayeen cabdimalik iyo cabdullahi bni zubayr dagaalamayeen ninna inay beeca la galaan waa diiday markii arrintu midkood ay u dhacday markaasay beecada galeen ilan haddaad midkood beecada la gasho beecadu waxay kugu laasiminaysaa inaad adbeecdo wabittaali waxaad geli kartaa fitan aan dani kuugu jirin baa lagu gelin karaa macna sidaas weyaan marka marka laysku raaco wey oo xilka uu sidaas oo kaleeto ula wareego saasaa laga wadaa macna ayib wajabad waxaa waajibaysa aacatuhu adeecidiisa iyo yeelidiisaa waajibaysa waxarumad waxaa xaaraan noqonaysa mukhaalafatuhu in la khilaafo oo macnaha lagu amar diido ama amarkiisa la garab maro waa wixii aan macsiyo ahayn fii xuduud shareecada macnaha aan ka baxsanayn wlkhuruuju ayaa yani xarumadu waxaa xaaraam noqonaysa mukhaalafatu khilaafidiisa waalkhuruujuna xaaraam buu noqonayaa bixitaan calayhi korkiisa lagu baxo washaqu casa lmuslimiin muslimiinta ushooda in la dilaaciyo la jeexana xaaraan bay noqonaysa in la khilaafo madaxdaasi waa xaaraan in lagu kacana khuruujka wax la yidhaahdaa into yani waxa weeyaan mucaarado lagu kiciyo oo bannaanka loo baxo oo hub la qaato in lala dagaalamo taasaa la yidhahda macana inta badan waxaa loo isticmaalaa mucaaradada hubaysan baa khuruujka la yidhahda haddii ay gudaha tahay oo kacdoon uu yahay ayna ka dhalan karto inuu dagaal iyo gacanka hadal yimaado iyada lafteeda khuruuji way noqon kartaa oo waa bawaadirtiisii wey macana marka in lagu kaco lagu baxana ayadana xaaraanay noqona waxaa kaloo xaaraan noqonaysa oo ka dhalanaysa markii lagu kaco shaqu casal muslimiin muslimiinta ushoodoo la dilaaciyo waxaa laga wadaa muslimiinta midnimadoodoo la kala jebiyo xadiiska nebiga kutumi sal alay aslam yacani hadduu idin yimaado idinkoo wada jira nin doonayo inuu kelimadiinna qaybiyo ushiinaa midaysanna kala jeexo oo laba laba iyo ka badan ka dhigo dila buu nabigu uri sal alay wasalam kaa'inan man kaana ninkuu dooniba ha noqday ilaahumuu sheekh caaliman ha noqday marba hadduu muslimiinta wada socota kala jabinayo balaayuu wataayo qoorta ha loo casiyo kaas hala soo qabto saasuu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka shaqu casal muslimiina waxay ka dhalanaysaa markii inta madaxda lagu amar diido oo lagu kaco oo mucaarad lagu noqdo oo lagu baxo oo lala dagaalamo midnimadii sooma jasabayso ushii midaysnayd marka labay noqotay saddex bay noqotay kale jajabtay saas maanaa xaaraan wey markaas maana waana natiijo ka dhalanaysa khuruuj ka dhalanaysa maana ayib khuruujkaasi marka ma banaana iyo arrimaha sheekhu uu tilmaamay axaadiis baa iyadana kusoo aroortay oo uu ka mid yahay masalan xadiidka cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhu nebigu wuxu uhi sal alay wasalam man ra'aa min amiirihi shay-an yakrahuhu falyasbir calayhi ruuxii amiirkiisa iyo madaxdiisa ka arka wuxuu dhibsanayo ha u sabro ha dulqaato maxaa yeele fa man faaraqa aljamaacata shibran wada jirka muslimiinta madaxdoodaa iyo raciyadoodaa wada jira ruuxii ka dhex baxa walow taakana ha noqdee wax yarna ha noqdee ruuxii khilaafoo ka dhex baxa fa maata ilaa maata miitatan jaahiliya bnu sal alay oo sidaa ku dhinta wuxuu dhimanayaa qaab dhimasho jaahili ah qaabka uu u dhintay waa qaabkii jaahiliyadu u dhiman jirtay maxaa laga wadaa ibn abi jamra iyo ibni xajar iyo waxay ku fasirayaan ruuxu markuu ka shaqeeyo xadhiggii ummaddu guntatay iyo heshiiskii ay madaxda la gashay inuu furo walow wax yarna ha noqoto xataa qadra shibrin waa wax yarna ha noqotee oo uu sidaa ku dhinto isagoo imaamkii wada jirkii muslimiinta ka dhex dhexbaxaya sidaa hadduu ku dhinto wuxuu dhimanayaa dhimashadiisu waxay u eg tahay dhimashadii jaahiliyada lagama wado siduu ibnu xajar leeyahay wuu gaaloobe laakiin wuxuu ku dhimanayaa dembi weyn korkiisa leanna islaamku markuu soo baxay muslimiinta waxaa laga dhigay madax iyo raciyad madaxdu xuquuq bay leeyihin raciyadduna xuquuq bay leeyihin raciyaddu marka waa inay madaxda kula jirto beeco iyo daaco kula jirto haddii ruuxu uu isaga oo nadaam jiro nadaamkii ka hoos baxo oo isagoon beeca ku jirin meelahaa ku dhinto jaahiliyadii bannaanada ku dhiban jirtoo kale waayo leanna islaamka ka hor baa carabtu waxay ahayd jaahiliyadeeda ma jirin wax kala dambayna imaara ma jirin amiirna aynan aqooninba sidaa dadka muxuu aha iska xoolo dhaqatada iskaga badan yihiin waay marka shareecadu markay timid waxaa la yidhi ruuxu waa inuu beeco galo waa inuu caqdi galo waa inuu ballan galo waa inuu amiirka hoos tago haddaad ka dhexbaxdood fallaagowdo hadda markaasi waxa way saab ku dhimato waxaad ku dhimanaysaa qaabkii ay jaahiliyadu u dhiman jirtay qaab ka mida macana waxaa ka mid ah xadiidka macnaha kutusaya xadidka cabdillahi bn mascuudin radi allahu canhu nabigu wuxu uhi sal ly waslam xadiidkaasi horta waxaa soo saara wariyey kaa hore buqaari muslim waa soo saaray waxaa ka mid a ah xadidka cabdillahi bn mascuud oo rasulku uhi sal lay slam inaha satakunu bacdi ahara gadaashayda waxaa ahaan doonta la gooni noqosho aharada waxaa la yidhahdaa alikhtisaas yani eh, biumuuri addunya aw biumuuri alcaama wixii dadku lahaayeen inaad gooni isaga dhigto kursigii ummaddu ay lahayd baad adigii iyo iyo kheerkaagii iyo ehelkiinaa gooni isaga dhigay xoolihii ummaddu ay lahayd baad gooni isaga dhigtay xuquuqdii dadka ka dhexeeyey baad la gooni noqotay arrimo noocaasoo kalea dhici doona bu nabir sal alay waslam wa umuurun tunkiruunaha iyo arrimo aad inkiri doontaan arrimo aad diidi doontaan oo qoonsan doontaan baa imaan doona markaasa waxay ya rasuul allah kayfa ta'muruna kayfa ta'muru man adraka mina dalika ruuxanagii arrimaha aad ka hadlayso gaadha oo cimri ku simo maxaad amraysaa maxaad kula talinaysaa muxuu samaynaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam tu'adduuna alxaqa aladii calaykum waxaad gudanaysaan xaqa ay idinku leeyihiin madaxdu xaqay idinku leeyihin oo maxay ah asamcu waaaca waay soo in la maqlo laga amar qaato xaqaasi waa kukugu leeyahy xaqiisa sii ayb watas'aluuna allaha aladii lakum xaqii idinku aad lahaydeenoo iyaga aad ku lahaydeenna allaad weydiisanaysaan laakiin hadday masaladu noqoto mindi mindi ku taag oo markuu muxuu ahay afar ii geysta shan baan u geysta oo xaqaygiiba hadduusan isinin aniguna kiisa ma siinahay oo la kala ficillo qaato maxaa hallaabay maxaa hagaagaya way marka sooma soomaalida waxay haddaan la kala roonaanihee roomaddo yani waxay ka wadaan haddaan la kala roonaanin oon yani wax wax laysu ogolaanin fasaad baa dhacaya wa fasaadkaasina wuxuu keenayaa in raxmada rabbi iyo khayrku meesha ka baxo marka sidaas weyaan marka waa in adiga xuquuqdoodiina aad siiso waxa kaa maqanna allaw iga sii inaad tidhaahdo wa haddaad weyda soomaha sabir dulqaado dhibka weyn ha keenin dhibka hadda adigu kugu simaya laga yaabo hal qoys buu gooni u dulminayaa laga yaabo koox buu gooni u dulminayaa laakiin markii ay noqoto dhibkii waan ka dhiidhinayna waan iska celinaynaa dhibkii waa ballaaranaya ummaddo dhan iyo dalkii o dhan buu gaadhaya marka mushkilo ka weyn baad abuurtay inaad iska dulqaadato iska sabirtaa fiican xadiidkaasi bukhari muslim baa kadalika soo saaray lafdigaana muslim baa iskale xadiidka macnaha kutusaysa marka in la ateeco oo muxuu ahaayey aan lagu bixin oo aan la kala jebinin ummadda way fara badantay calqamat bnu waadin xadrami aabihi sidoo kale wuxuu ka warinaya inuu weydiiyey salamata bnu yaziidin aljucfi ah, rasuulku weydiiyey sal alay sl markaasuu yihi ya nabiy allah ara'ayta in qaamat calayna umaraa yas'aluuna xaqahum wayamnacunana xaqana wayamnacuuna xaqana bal ka warramay rasuulka ilaahayo hadday yimaadaan madax xaqoodii na weydiisanayoo naga raba xaqanagiina noo diidaya famaa ta'murunaa maxaad nagula talinaysaa na amraysa fa acrada canhu nabigu waa ka jeestay sal lay slm uma jawaabin markaasuu haddana mar labaad weydiiy haddana waa ka jeedsaday mar saddexaad buu weydiiy haddana waa ka jeedsaday nin saxaabada ka mid oo la dhihi jiray ashcat ibnu qays baa marka intuu gacanta qabtay buu gooni ula baxay markaasu wuxuu ku uhi ismacuu wa atiicuu fa inamaa calayhim maa xumiluu wa calaykum maa xumiltum maqla oo yeela wixii la saaray oo iyaga mas-uuliyadda la saaray ilaahay baa kala xisaabtamay idinkana wixii laydin saaray buu alla idinkala xisaabtamay laakiin ha ficiltamina mindi middu ku taagayayna noqonine adiga xilkaagii gudo waajibkaagii gudo maqal oo dhegayso ka amar qaado waxa kaaga maqan soomaa maxkamadda rabbi la sii inta ka horraysana ilaahu iga sii dheh ilaahu noo hagaaji dheh fari alla tabaaraka wa tacaala saas way maanaa xadiista macnaha kutusoo farbantaa saxiix muslim xadiiskaas ayuu ku yaallay ayib marka waalkhuruuju calayhim bixitaan in lagu baxana waa xaaraam in lagu baxo oo seef loo qaado hub loo qaado fallaaga lagu noqdana iyaduna waa xaaraam masaladaasi waxa uu ku radinayaa laba qolo laba qolo qolyo waa khawaarijta iyo muctasiladoo wada socda oo waxay rumaysan yihiin madaxdu hadday khaldamaan khaladkoodu xataa dembi aan gaalnimo gaadhsiina ha noqo haddayba khalad galaan waa in seef loo qaato oo lagu kaco madhab alkhawaarij walmuctasila waay usuusha muctasilada waxaa ka mid ah asal la yidhaahdo alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar muctasiladu asalkaa waxay ka wadaan in madaxda hub loo qaato markay khaldamaan seef lagu toosiyo fallaago banaanka loo baxo qacda laga saaro alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar asalkaasi waxay ka wadaan macnahaasay u yaqaanaan khawaarijduna iyaga iskaba dhaaf khawaarij iyagu dembi weynba uma dulqaadan karaan waana midda keentay wixii dembi weyn waxayna dembi u arkin waxaan dembi ahayn iyagu dembi weyn u arkaan bay xataa kula dagaalamayaan waa midta saxaabada ku laayeenaysa sooma cali bn abi aalib ku dileen oo muxuu ahay kacdoonkii cusmaan lagu dilay oo waxaasoo dhan iyo wixii ka dambeeyey balaayadii ay sameeyeenba saxaabadii dhiiggooda ay galeenba waxaasay ahay eh. marka qolyahaasi adnaa sabab in madaxda loogu kaco lagula dagaalamay qabaan asbaabtaa ka mid ah. qolada labaad ee iyaguna baabkan ku khaldani waa nimanka la yidhaahdo raafidada shiicada minaa cashriyada qoladan eeraan ayagana waxay qabaan qadaaso waxay siiyeen madaxdooda sida nebiyadoo kale ah qoladaas halkaa ma tegin qoladanna waxay yidhaahdeen madaxda waaba macsuumiin sida nebiyada waxyigu ugu soo degaa waanu tegi doonaa madaxda iskaba dhaafta xataa khaladkoodu waa sax bay deen adagiyaa kutusay khaladkooda maba khaldamaanba waxbay qaateen sooma waa saxsan yihiin waa dhanka kale marka sooma qolo halkaasay tagto waxay tihi waxay sameeyaanba seefa lagaga shaqeeyo qolada halkaasee tagana waxay yidhahdeen waxay sameeyaanba waa ku saxsan ha lagu raaco xaqu muxuu yahay marka xaqu labadaas u dhexeeya ahlusunna waljamacana ariiqooda kaas waa bayna altafriiqi waalifraad yacni waxay leeyihiin wixii aan gaalnimo gaadhsiisnayn ha loogu dulqaato laakiin macnaheedu ha lagu ateeca ma ahee yaan lagu raacin see loola dhaqmaya waa ka hadli doona insha allahu tacala labada qolaa marka lagu khilaafaya asalkaa isagan hadda taqriirinay ayb khuruujka marka uu aan lagu baxaynin wax shardi ah waa intayna gaalnimo ku dhicin hadday gaaloobaan oo diinta ka baxaan markaasi waa lagu bixiyey xadiidka nabigay ku caddahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cibaadat bnu nebigaad noo dhawaaqay buu yidhi fabaayacnaahu markaasaan la mubaayacoonnay fa kaana fiima akhada calayna waxyaaluhu nebigu ballanta nagaga qaaday waxaa ka mid a ah, an baayacnaahu cala alsamci waataaca inaan nebiga ballan kula galnay inaan madaxda maqlayno oon warkooda yeelayno ateecayno fii manshatinaa wa makrahina yacni xaaladda aanu dhibsanayno iyo xaaladda aanu ku faraxsannahayba wa cusrinaa wa yusrinaa hadday nagu culus tahay iyo hadday noo fududahayba inaan ka amar qaadano wa afaratin calaynaa haddii xataa nagala gooni noqdaan waxaanu xaq u lahayn oy nagala khaas noqdaan ama dad gooniy ku khaasina ama yagaaba khaas u qaatayba xataa xaaladaa inaanu maqallo oon yeelloon ka dambayno wa an laa nunaasica almra ahlahu taladana inaanan dadkeeda ku qabsanin dad baa talada haya inaadan kula murmin ku qabsanin laacin raadinin taana waana waan amray salawatu rabbi waslamu caleyh markaasaa wuxuu yidhi ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan inaabad aragtaan gaalnimo cad ina aynan u baahnayn ijtihaad iyo raaraadin iyo istinbaada ay tahay burhaanteediiyo xujadeedu bannaanka iska taalla burhaantaasina xagga rabbi ay ka timid oo waxay ila tahay aysan ahayn intaa markay heshaan oy ku dhacaan markaasay suuroobi kartaa in lagu baxo laakiin inta ka horrayso ina gaalnimo ku dhicin maya waay macana xadiidkaasi waxaa wariyey alimaam buhaari wa muslim ayaa wariyey xadiidka qaarkood waxay tilmaamaysaa intay salaada ay oogayaan oo xadiidka cawf ibn maalik ee uu imaam muslim soo saaray ayaa macnaha tilmaamay oo nebigu wuxu uhi sal alay waslam madaxdiinna akhyaartoodu waxa weeye kuwa aada jeceshiin iyaguna idin jecel aad u ducaysaan iyaguna idin duceeya madaxdiinna kuwooda shar ka lehee khayrlaawayaashuna waxa weeye waa kuwa aad necabtihiin iyaguna idin neceb aada habaartaan ood lacnadaan iyaguna idin lacnada intaa markuu nebigu ku yidhi saxabadu waxay ya rasuula allah afalaa nunaabiduhum bisayf marba haddii meesha la ishabaarahayo oo la islacnadayo oo la isnaceliyahay dee nimankaasi maaman seefa u qaadanaba maaman kala fiiqnaba hawshooda waxay meesha noogu taagtaaganyihin haddaaman heerkaa isla gaadhayba dad isnacayoo haddana ishabaarayo islacnadaya waxay noo dul taagan yihin maan meesha ka saarno markaasaa nebigu wuxu uhi salawatu rabbi waslamu calayh laa maa aqaamuu fiikum asalaa maya seef ha u qaadanina dagaalla ha la gelina hana ku fallaagomina ha ku kicina intay salaada toosinayaan dhexdiinna saas man intay salaada toosinayaan dhexdiinna maya u dulqaata saas man marka intay salaada toosinayaan kitaab ilahay intay idinku dhaqayaan muxuu ahay e, e, inta aydan gaalnimo cad oo burhaan cadle ayna ku dhicin quyuuddaasi waxay tilmaamaysaa heerkaa inay gaadhaan mooyaane inaan lagu kaci karin wada markay gaadhaan oo salaadii ka tagaan oo dayacaan oo kitaabka ilaahay tuuraan oo muxuu ahaayey diintiiba ay dee ayba ka dhex siibtaan marka wax laabani ma jiro wy maana marka wax laabani ma jiro marka quyuuddaas axaadiistaasaa marka qeydaysa axaadiistaasi waxay ku qeydaysaa waxay qeydaysaa xilliga aan lagu bixi karin xilligaasi gaalnimada ay ku dhaceen oo diinta ka tageen oo gaalnimada bannaanka taalla ay ku dhaceen markaasi xadiista daahirkeeda waxaa ka muuqata waa lagu bixi karaa laakiin markaa lafteeda waxay u baahan tahay in la qadaro oo la qiimeeyo kicitaanka markaa lagu kacayaay maxaa mafsadoo ka dhalan karta maxaase maslaxoo ka imaan karta marbaa iyagoo gaalaa oo na kor saaran ayaa haddana waxaa imaanaysa in loo sabro maxaa yeelay haddii lagu kaco waxaa la filaya oo la qiyaasayo raajixa dhiig daata iyo dhul burbura iyo ummad jabta mooye inaan faa'iida ka imaanayn wararkaasoo kaleeto qaab kalaa wax loo xalinaya haddii si fudud laysaga saari karo oo markaasi loo bedeli karayo way fududdaha waa la bedeli haddii kacdoonka lagu kacayo laysleeyahay mafaasidoo la yareeyaa lagu saari karaa oo gaalkan gaaloobay la casili karaa waa la casili laanna gaal allah tabaaraka wa dad mu'miniina gaal madax ugama dhigo sooma sida qur-aanku subaha marka waa la saari laakiin haddii loo badinayo kacdoonkani muslimiintiiyo tabardar isagiiyo xoog badan wixii unna natiijadu noqon doonto uun dhiig daata iyo dhulkoo burbura iyo qax iyo natiijo la-aan unay ku dambayn doonto markaasi waxa weeyaan nidaamka la burburin maayo isagaa unbaa lagu dadaali sidii iyo xilligii iyo fudaydkii lagu saari lahaa leanna shareecada yani qawaaciddeeda waaweynba waxay ka mid tahay ficil kastoo lagu tilaabsanayo waa inay maslaxadiisu rajaxan tahay oo mafsadadiisa ka rajaxan tahay saas way maana waa inay maslaxadiisu xoog badan tahay hadday mafsadadu xoog badan tahay shaygaasi waa la joojinaya wuxuu doonima ha noqdo saas way macana ayib marka walkhuruuju ayaa xaaraam noqonaya bixitaan calayhi korkiisa lagu baxo washaqu casa almuslimiina muslimiinta ushoodoo la kala jabiyo iyo jamaacadoodiiyo midnimadooda oo macnaha la kala la kala muxuu ahaayey la kala qaybiyo ayaa iyaduna xaaraam noqonaysa marka la leeyahy hal ateeco intaynan gaaloobin oo ha laga amar qaato macnaheedu ma aha eh, khaladaadkooda ay samaynayaan ha laga aamuuso ma aha saas way macnaha khaladaadkooda waa laga hadli laakiin see looga hadli waayo wixii khaladaadee jira munkaraadka waa in laga hadlo ummadda lagu baraarujo waa laakiin markii iyaga loo naseexaynayo iyaga markii loo naseexaynayo naseexada loo naseexaynayo xadiiska waxaa ku soo aroortay inay si sir ah si qarsoodi ah wax loogu sheego inaan manaabirta iyo meelaha laysugu yimaadiyo ceebahooda laga sheeg sheegin wixii munkar ah ee jira in laga hadloo la radiyo isagoon la magacaabin khamrada iyo zinada iyo ribada iyo munkaraadka waa laga hadli masaajiddaa lagaga hadli maxaafiisha caamkaa lagaga hadli si guud baa loo radinaya laakiin ninkii madaxda ahaa in magaciisii lasoo qaado isagii si mubaasharo toos ahoo calan a loo radiyaayo waxay leeyihiin waxay keeni kartaa in karaamadiisii iyo qiimihiisii quluubta muslimiinta uu baaba'o mar hadduu karaamadii baaba'dana iyo haybadii uu lahaana waxaa ku xigi doona in lagu dhiirado haddii lagu dhiiradona maxaa ka dhalan doona kacdoon baa ka imaanaya soo ma leanna waxa weeye shaygu dagaalka afku ka bilowdaa laba ruuxu say usoo socdeenuu feed isku bilaaba adiga arki maysa soo ma marka hore afkaa laga wada hadli afka marka laga dagaalamaa gacantu ku xigtaa marka dagaalkan afka eh, afka eh calanigaa kacdoon baa ka dhalan haybadii madaxdaa dhiman saas daraaddeed axaadiis fara badan baa macnaha ku aroortay oo in sir laga dhigo munkaraadkana si caama looga hadlo oo aan la daynin macnaha xadiis badan baa kuso arooraysa oo ka mid ah xadiidka axmed iyo keyrkii ibn abi caasim ay soo saareen oo nebigu uri sal ly slam man araada an yansaxa lidii sulطaanin falaa yubdihi calaaniya nin madaxa ruuxii doonayo inuu u naseexeeyo yuusan si muuqata ugu muujin dadka hortooda iyo meel la wada joogi iyo masaajid iyo maxaafisha iyo idaacadaha iyo telefishinada iyo haddaad ka akridood tidhaahdo muxuu ahaay waxaasuu sameeyey oo waxaasuu sameey oo waxaasuu sameeyey sax maa balaayaad kicinaysaa markaa ha uga jeed baashi saas wey buhaari wuxuu soo saaraya muslim sidoo kaleeto usaamat ibnu zayd ayaa waxaa lagu yidhi alaa tadkulu calaa cumaana litukalimahu cumaan waxbaa laga tirsanaya ee intaad u gasho maad la hadashid cumaan cumaan maad arrintiisa ka hadashid bale markaasaa wuxuu ihi atarawna anii laa ukalimuhu ilaa usmicakum oo waxay idinla tahay inaanan la hadlaynin ilaa inaan idin maqashiiyo mooye wallaahi laqad kallamtuhu fii ma baynii wa baynahu maa duuna an aftaxa amran laa uxibu an akuuna awala man fataxahu ilaahay baan ku dhaartay ani isagu aad baan u wada hadallay buui si khaas ayaan u wada hadallay buui aniga oon rabin buu yidhi inaan furo irid aanan jeclayn inaan noqdo ninkii ugu horreeye furay xooga marka yacni haddaad ninkii madaxda ahaa ku dhawaaqdo ood maxaafishiya meelaha la isugu yimaado ceebihiisa tiriso oo khaladaadkiisa tiriso oo xashadiisa tiriso oo dunuubtiisa tiriso irid baad furtay soo ma iriddaa aad furtayna wixii galo oo dhan iyo wixii ka yimaada adaa mas-uulka ah marka ma rabo buu ihi inaan iriddaa furo kaalintaydana waa gudanayaayo ka aamusi maayo wixii ay ii muuqatay intaan u tagaan u sheegaya wy maana yacni si qarsoon oo sir ah oo maslaxa ku jirtaan wax uu sheegaya way inaan la dhawaaqana shardi maaha buu ley macnaha sidaas weyaan xadiis macnaha kusoo aroortay oo fara badan waa jira macnaha ayib xadiis fara badan oo macnaha ku soo arooraysa way jirtaa oo madaxda yacni waxa weye karaamadooda iyo in la ilaaliyo marba hadday muslimiin yihiin quyuuddii shuruudahan soo sheegnayna ay jiraan waxyaalaha kale in loogu dulqaato wixii kacdoon keenayana in laga taxadaro macnaha ayib ceebayntoodii wax ka sheegsheegkooda ma u fiicna ayib waxaa ka mid a maalan nin la yidhahdo ziyaad ibnu qusaybin alcadawi ayaa wuxuu leeyahy abubakran la joogay saxaabiga la yidhahdo mimbar mimber ibni caamir isagoo khudbaynaya saas man mimber ibni caamir taxta mimber ibni caamir wuxuu yihi marka ninkii madaxdaabaa noo khudbaynaya wa calayhi siyaabun riqaaq maryo khafiifuu qabaa ninkan madaxdaa markuu khudbaynayo marka nin la yidhahdo abu bilaal baa wuxuu yidhi undur ilaa amiirina yalbasu siyaaba alfusaaq arbal fiir buu hi ninkii madaxda inoo ahaa dadkii fusaaqda ahaa ee ardaasha ahaa dharkoodiibuu maanta qabaa war wuxuu qaba fiiri nala hortaagay saas wy marka abu meesha fadhiyay baa wuxu uhi uskut asxaabi ar aamus buu yidhi xadaysan maxaa yeele samictu rasuul lahi buri sal lay sl rasuulkaan maqlay oo leh man ahaana sulطaana allahi fi lardi ahaanahu allah ah, ilaahay suldaankiisa dhulka jooga ruuxii ihaanaysta ilaahay waa ihaanaystaa wuxuu wadaa suldaanka alle dhulka jooga waa madaxa muslimiinta ee nidaamka iyo amniga muslimiinta ilaalinaya wa markaad ihaanaysato ilahay waan ku ihaanaysanaya w mana saas ma xadiidkaasi tirmidi baa soo saaray waana xadiid xasano kadalika axmed ayaa soo saaray isagoo mukhtasar ah sheekh albanina saxiixada ayuu ku taxsiininaya ayib marka caydoodii wax ku sheegoodu ma haboona nabiguna waa diiday salawatu rabbi waslamu caleyh laa tasubuu umaraa'akum walaa takshuuhum walaa taushuhum be walaa tubqiduuhum wattaquu llaha wasbiruu faina alamra qariib buu nabig sal sl ibn abi caasim baa soo saaray xadiidkaaso marka danba waxay tilmaamaysaa in xilligee lagu bixi karaa marka lagu bixi karo shuruudee bay leedahay inta kaleeto waa in loo sabro loo dulqaato muxuu ahay see loogu naseexaynayaa munkaraadka jiraee waddanka ka jira see wax looga qabanaya dawaabidaasay leedahay sidaasayna ahlu sunnuhu u taqriiriyeen culimmadoodu yani wax weeyaan oo ay ku khilaafeen firaqda lunsan khawaarijta iyo muctasiladaoo dhinaca iyo nimanka la yidhaahdo raafidada oo dhinaca oo labada daraf kale jira ahlu sunnuhuna waa udhexeeyaan macna wa min asunati waxaa ka mida bulsha min asunati sunnada waxaa ka mid hijraanu ahli lbidaci ahlulbidaca ka haajiridooda wa mubaayanatuhum iyo ka fogaanshahooda sunnada waxaa yani waa waa dariiqada saxaabada iyo salafka ahlu sunnaha dariiqadooda waxaa ka mid a ah kitaabkii sunnadu ku tusay hijraanu ahli lbidaci ahlulbidaca in laga haajiro wa mubaayanatuhum iyo ka fogaanshahooda iyo ka dhexbaxood ayaa ka mid a ah usuusha ahlusunna waljamaca ayib wa tarku ljidaali waalkhusuumaati fi ddiin asalkan meeshan uu kaga hadlay sheekhu waa asal isagana culimmada sunnada kutubtooda caqiidada ama sunnada ay ku qoraan waqallama waxaa yar kitaab kutubtaa ka mida ah inuusan asalkan u tacarudin saas way macnaha dadka ahlulbidaca ah oo bidcooyinka ku dhacay oo diinta garab maray oo firaqda lunsan ah in aad ka hijrooto hijroodka waxaa laga wadaa bimacnaa inaad ka fogaato oodan jeclaanin oodan salaamin oodan la fadhiisanin oodan ziyaaranin ood isaga durugto oodan wax ka dhegaysanin taasaa laga wadaa ayib inaad isaga cararto yani wax weeyaan waa waa waa waa waa yani dhibka kaaga imaanayaa weyn marka si aad diintaada u nabadgasho ka carar waay ahlulbidaca kana fogow asalkaasi marka in ahlulbidaca laga fogaado ayadana nusuus badan buu leeyahy kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sal lla alay wasalam ayaa kutusaya iyo aahaarta saxaabada iyo salafka waxaa ka mid a ah maalan qur'aanka aayadda rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala waida ra'ayta aladiina yakhuuduuna fi aayaatina faacrid canhum xataa yakuuduu fi xadiisin gayrihi waima yunsiyannaka ashayطaanu falaa taqcud bacda adikra maca alqowmi alaalimiin ah, haddaad aragto kuwa ilaahay aayadihiisa dhex oo si khalada ku dhex isaga jeesaa layidhi ilaa ay war kale iyo sheeko kale galaan hadduu shaydaanku ku halmaansiiyana xusuusta kadib ha la fadhiisanin baa leh daalimiinta la jirankooda ha fadhiisanin baa leh ka fogow marka waxay culimmadu leeyihin ayaddu waxay soo gelaysaa waxaa soo gelaya gaalada iyo ahlulmacaasiga iyo ahlulbidaca saddexdu waa soo gelaya sidaasay culimadu ku fasireen alimaam qurtubi fi tafsiiri iyo keyrkii macnahaasay marayaan macna ayib marka ka fogo weye sababtu waxa weeye la fadhiisigooda iyo wax la qaybsigooda iyo ku dhex jiridooda iyo wa wa wa waxbaa kaa gaadhaya yani bakteriyada ay xambaarsan yihin baadan ka nabadgelaya bidicaasaa wax kaaga imaanaya qalbigaagaa saamoobahaya dembigii ay ku jireen baad ka qayb qaadanaysaa laguu qori ana wixii haddaad dhex joogto waxna aadan ka qabanaynin adna ka qaban karto kuwa la waxaad la mid tahay kuwa yani wax way samaynaya o kaleeto kadalika waxaa ka mid a aayadda labaad aayadda rabbi tabaaraka wa tacala fi suurati الnisa uu yidhi waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xata yaquuduu fi xadiiثin gayrihi inakum idan miluhum ina allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkafiriina fi jahannama jamiica yani alla wuxuu korkiina kusoo dejiyey kitaabka dhexdiisa wuxuu kusoo dejiyey haddaad maqashaan aayaadka ilaahay oo lagu kufrinayo oo lagu jeesjeesayo ha la fadhiisanina kuwaas la jirankooda ha fadhiisanina ilaa ay sheeko kala galaan haddaad iskala fadhidaan iyagoo ilaahay aayaadkiisa ku kufrinayo ku jeesjeesaya iyagoo kalaa tihiin baa le markaa innakum idan miluhum idinkii iyagu isku mid baa tihin adiga la fadhiya iyo isaga ku jeestay khaladka ku jira isku mid baa jira allana tabaaraka wa tacaala munaafiqiinta iyo gaalada jahannamo dhexdeeduu ku kulminaya meel baa laysugu geyn doonaa halkaasuu ku kulmi doonaa yani dadkaasi munaafiqiin weyn baa macnaha la tilmaamaya ayib aayaddaasi marka waxay ka dambeysay aayaddii hore tii hore suuratu nisa bay ku jirtaa soo ma waa suura waxaa dhihi laha suuratu alancaam waa suura makiya wa tani waa suura madaniya oo gadaal bay ka soo degtay sidaas daraaddeed waqad nazla calaykum fi lkitaabi marka la aayaddaa suuratu lancaam baa la tilmaamaya horay bay usoo degtay laydinku sheegay baa laleey maana saas wey xukumka waa la kala adkeeyo midda hore waxaa la yidhi oo suuratu lancaam ku jirta waxaa la yidhi waimaa yunsiyannaka ashayطaanu falaa taqcud bacda dikra maca alqowmi aalimiin baa layidhi haddii shaydaan ku halmaansiiyana mar dambe hala fadhiisan baa lagu gaabsada laakiin suuratu nisa mar dambe oo waxay soo degtay muslimiintu xoogaysteen oo gaalada la fadhigeeda iyo dadkaa la fadhiisigooda iyo aynan u baahnayn saas daraaddeed xukunka waa la adkeeyo waxaa layidhi inakum idan miluhum tan danbaa ka adag iyagoo kalaa tihiin baa hadaad la fadhiisataan ayib marka sida uu leeyahay alimaam alqurtubi caleyh raxmatullah dadka ahlulmacaasiga in laga fogaado munkarka markay samaynayaan leanna ruuxii aan ka fogaanin ficilkoodu raalli ku noqdo waalridaa bilkufri kufrun gaalnimada haddaadan adigu samayn laakiin raalli ku tahay waa gaalnimo waridaa bilmacsiyati macsiya dembiga haddaadan samaynayn laakiin raalli ku tahay in la sameeyo adiga ka samaynaya isku mid baa ji aad kala duwan soo ma saas weyaan xadiis macnaha tilmaamaysana nabiga way ka sugantaha salawatu rabbi waslamu caleyh marka sidaasi hadday dadka ahlulmacaasigaa sidaas yihiin ahlulbidacu waa ka sii xag jiraan min baabin awlaa say uga sii xag jiraan laanna bidcada iyo macsiyada kee daran bidcada hmm? ka daran bidcada ka daran leanna macsiyadu waa dembi ruuxa gelaya uu ogyahay inuu dembaabayo laakiin bidcadu waa dembi ruuxa gelaya uu moodayo inuu ilaahay adeecayo saasuu ka jirtay bidcadu waa dembi laakiin ruuxa ku jira waxay la tahay jannaad kasbanaysaa ilahay baad raalli gelinaysaa waaba isla quman yahay sooma ah, qumanihiisaa qoorta ugu jira marka way kala adag yihiin wayna kala tarsan yihin ibliisna macaasida wuxuu ka jecel yahay bidaca bidacana wuxuu ka jecel yahay gaalnimada gaalnimada ugu jecel yahay bidacaa ku xiga macaasida waaweyn baa markaa soo raaca saas wey macana ayib aayaadkaasaa marka loo daliishadaa waxaa ka mid a masalada iyada ah axaadiista kutusaysa waxaa ka mid a xadiid sheekh alalbani caleyh raxmatullah uu taxsiininayo min xadiidi cabdillahi bni cumar oo rasuulku uri sal alay wasalam likulli ummatin majuus wa majuusu ummatii aladiina yaquuluuna laa qadar in mariduu falaa tacuuduuhum wa in maatuu falaa tashhaduuhum ummad kasta majuus bay leedahay ummaddayda majuusteeduna waa qolyaha yidhaahdaa wax qadar a ma jiro qadarka ilahay inkira samayna soo mare waa qoladee waa qadariyada sooma qadariya la yidhahda muctaziladana waay muctazile iyo qadariya iyaga waay qolada yidhaahda qadar ma jiro wax ilaahay qorsheeyey oo uu qoondeeyey oo uu qoray oo u ogaaday ma jiro kuwaasi majuustii ummadayda weyaan buu nabigu sal salawatu rabbi waslamu caleyh hadday jiradaan ha booqanina hadday dhintaanna aaskooda ha ka qaybgelina hana xaadirina yani ka haajira wey gooya xadiid kaloo fii saxiix muslim ku sugan baa loo deliishadaa masaladaasi ama asalka isaga xadiis abi hurayra oo nebigu uri sal ly slam sayakunu fii ummati yakunu fii aakhiri ummati naasun yuxadisuunakum maa lam tasmacuu antum walaa aabaa'ukum fa iyaakum wa iyaahum buu nabi uri sal lay slam ummaddayda aakhirkeeda waxaa imaan doona dad idinka warrami doona waxaydan weligiin maqal idinkiiyo aabbayaashiin toona waxaydan weligiin horu maqal bay la imaan doonaan idinka iyo iyagaan u kala digayaa buu nabi sal lay slm iska jira kuwaas markay soo baxaan waxaan diinta ku jirin diin ka dhigay sheekh hebel baa yidhi iyo waanu arki jirnay iyo waxaanu usoo joognay iyo waxaanu culimmada ku arki jirnay iyo waxaan dhaqan usoo lahayn iyo waxay dadku u badan yihiin iyo waxaasuu diinkaaga dhigaya ah, dariiqada waxaan ka soo gaarnay buu kuleeyahay ah, war dee dariiqa diin maaha sheekha waxaan ka maqli jirnay dee sheekha dad ka maqli jirta diin maaha a ah, daliil iyo diin ma aha waxaasuu marka daldalahayaayo waxaada weligaa arag way diintan aan sal ku waxaasi kuwa sheeg sheegi doonaa imaan doona iska jira rasuulku sal alay slam saas man ayib xadiistaasi marka way fara badan tahay macnaha tilmaamaysa oo markaa tilmaamaysa in laga hijroodo dadka arrimaha noocaas o kale xadiidkii caaisha ka mida ah, muttafaqa bukhari muslim ay soo saareen ee markaynu soo maraynay huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaat somayna soo mare xadiiska waan soo sheegnay bukhari muslim waa soo saaray nebigu wuxu uhi sal ly slam faida ra'ayta aladiina yattabicuuna ma tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum markaad aragto qur-aanka mutashaabihiisa kuwa raaxraacaya oo muxkamkii qur-aanka asalkiisaa intay ka jeesadaan mutashaabiha shaqo ka dhig waa firaqda luntaye nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam kuwaasi waa kuwii alla magacaabay ka taxadara iska jira kuwii alla sheegay w iska jiru nebigu salawatu rabbi waslamu aleh buhari waa soo saaray xadiikaas ayb xadiista macnahaasi tilmaamaysa marka way fara badan tahay bal dad aan ahlulbidac ahayn oo macaasi iyo dunuub uun ku dhacay buu nebigu ka hijroon jiray oo maxaa ka mid ah eh, waxaa ka mid ah qisadii saddexda nin saxaabiga ahaa ee suuratu muxuu ahaaye suuratu tawba alla tabaaraka watacala akhrigeeda uu kaga hadlo saas mana waa kii laga hijrooday oo konton beri la gooyey konton beri yani kacab iyo labadiisii saaxiib waa kii la jiray laga aamuso ayib wa nebigu wuxuu ka haajiray zaynab binti jaxsh laba bilood ugu yaraan buu ka haajiray oo gooye nebigu sal alay slam markay safiye ku tidhi muxuu ahaayey eh, eh, islaantan yahuudiyadda ama siinahay xadiisaan kuso arooray laakiin sanadkiisa dacfi baa ku jira camaar ibnu yaasinna nebigu waa ka haajiray mar buu isagana ka haajiray yani waxa weye wuxuu ku arkay khaluuq cabar aan fiicnayn iyo mxuu baalka wax udgoonka laysmariyo oo ragga aan loo ogolayn nebigu waa ka haajiray ilaa uu iska soo dhaqay marka haddiiba ay mashruuc tahay dadka ahlulmacaasiga ah ee dunuubta gelaya in laga haajiri karo dadka ahlulbidacana waa ka sii wax kasii xag jirtaa min baabin wlaa saas mana min baabin wlaa waa kasii xag jirtaa mana ayib saasayna aimadu baabeeyeen laakiin mid baa laga maarmaana in la ogaado mid baa lagaa maarmaan ah in la ogaado middaasi waxay tahay dadka ahlulbidaca ah, goynta la goynayo iyo hijrada laga hijroonayo iyo axaadiistii tiri ruuxa mu'minka xalaal uma aha umana bannaana saddex beri ka badan walaalkii inuu ka hijroodo laba waxay kala leeyihiin meelood bay kale leeyihin axaadiistaas marka lagu leeyahay walaalkaas saddex beri ka badan kama hijroon kartid waa markay idin dhex maraan waxyaaba adduunye ah khilaaf aan ahayn muxuu ahay masaa-ishan hadda laga hadlay waa idin dhex maray ha ka hijiroon haddaad ka hijirootana saddex bir ha ka maqnaan wixii ka badan amaa hadday mas'aladu tahay diin macaasi buu ku dhacay waa laga kari waayey waa la goynayaa bidac buu ku jiraayo waa la goynayaa hadday mas'aladu taas tahay waxaa laga hijroon karaa saddex beri baad sheegaya muddo intaa ka badan baa laga hijiroon karaa konton beri buu nabiga ka hijirooday salawatu rabbi waslamu caleyh soo marta marka waxa weya waa waa baab ka gedisan waay saas daraaddeed bay a'immadu markay baabaynayaan way soo istisnoonayaan qodobkaa way ka soo reebayaan haddaad masalan akridaan riyaad saalixiinka oo kaleeto alimaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy baabu taxriimi alhujraan ama hijraan bayna almuslimiina fawqa alaaati ayaam ila libidcatin fi lmahjuur aw tadaahurin bilfisqi ama bilfusuuq ah, in bidca darteed looga hijroodo ama dunuub uu ku jiro darteed looga hijroodo mooye waxaan sidaas ahayn saddex beri ka badan waa inaan laga hijroodo saas way maana marka qeydkaasi waa laga maarmaan marka ayadaha iyo axaadiistaasaa loo daliishadaa aaaarta saxaabaduna macnaha iyaduna way ku tusay oo saxaabatu rasuulilahi sal alay wasalam ayaguna sidaasay u tatbiiqiyeen ruuxa macsiyada maalan ku sugan waxoogaa yani madax adayg lagu arko way ka hijroon jireen ahlulbidaca iyaga wayba garaaci jireen way edbin jireen manaa ah, way edbin jireen oo selafku yani xataa dowladda loo isticmaali jiray qaar la layn jiraa jira markii la kari waayo ru'uusu lmubtadica waa la dhan jira xataa wax la iska dhaafi maha waxaa ka mid a ah masalan aaaarta xadii aaaarta kutusaysa saxaabada afcaashooda xadiidka cabdullahi bn muqafal ah, ninbu wuxuu ku uhi nebigu wuxuu reebay khadfiga khadfiga waa waa finiinka dhagax yar intaad qaadato inaad aad faniinto ood saas u tuurto ama saa u tuurto saa tidhahdaba khadfigaasuu yidhi nebigu wuu reebay maxaa yeelay innaha laa tasiidu saydan wala tanka'u caduwan ugaarna kuu dili mayso cadowna dhib gaadhsiin mayso sooma walaakinaha tafqa'u alcayna wa taksiru sinna laakiin ishana waa ridaa iligana waa jabisaa ma siniin yarood baratoo tuurtay dhib inbuu la imaana wax dheefa kuusoo kordhin maayo soo saas ma saas daraaddeed nebigu waa reebay finiinka daabuu ku yidhi nin nin baa marka meesha jooga wuxu uhi wamaa ba'su haada buu ku yidhi wamaa ba'su hada oo maxaa dhib ku jira Ah, filihii yaroon intaa u tuurtuunahayo sheekh maxaa dhiban ku jira ayib markaasaa wuxuu ku yihi innii uxadiuka can rasuuli illahi sal lay aslam wa taquulu haada rasuul ilaahay baan kaaga warramaya aduna waxaad leedahay maxaa dhiban ku jira sooma wallaahi laa ukalimuka abadan buu ku yidhi ah, walle inaanan weligay dambe kula hadlaynin buu ku yidhi waa jaray ah, riwaayo kale waxay leedahay xadiiska lafdigiisa waxaa soo saaray ibaanadu ku yimide laakiin lafdigiisa saxiixa iyo ku yaalla wuxuu leeyahay intuu ka reebay buu haddana arkay mar labaad isagoo samaynaya markaasuu yidhi rasuul ilaahay baa feegaan kule aduguna waad ku samaynaysaa soo ma dib dambe kuula hadli maayo saas wey marka way sugan tahay cabdullaahi bni cumar baa sidoo kaleeto wiilkiisa ka hijrooday oo weliba cay intuu kala daalay wuxuu ku yidhi nebigu wuxuu yidhi dumarkiina ha u diidina masaajidda soo tukadaan saladaa waajib markaasuu yidhi wallaahi lanamnachunna wallahi inaan u diidaynaa buu markaasuu yidhi wa rasuul ilaahay baa yidhi baan ku adiguna wallahi aan u diidayna marle miyaa dib dambeba kuula hadli maayo bu cay kala dahay saxi muslim ayib marka way xadiista yani macnaha kutusaysa way fara badanta waxaa ka mida ah masalan xadiidka uu soo saaray alimaamu atabaraani fi lmucjab alkabiir salim cabdillahi ibni cumar baa yuu ka warinaya wuxuu leeyay waan aroostay cahdigii aabbahay aabihi waa cabdullahi ibni cumar saxaabigu ah aabbahay marka dadkiibu u yeedhay buui arooskii dadkii ha laga soo qayb galuu abu ayuubin alansaari baa ka mid ahaa raggii marka loo yeedho arooska loogu yeedhay abu ayuub markuu meesha yimid oo gurigii u yimid markiiba wuxuu arkay dadkii waqad sakaruu beytii binajaadin akhdar binajaadin akhdar yacni waxa way bahal sijaayad ah oo cagaaran bay derbiga saareen oo ku astureen sida daahiyaha hadda aan guryaha ku wareejin oo kale guriga arooska ah waaba waaba sharaxan yahay derbigii waa la qariyey abu ayub markaasuu wuxuu yidhi muxuu ahaaye wuxuu arkay ibnu cumar oo meesha taagan saxaabi faaqbala abu ayub fadakhala guriga soo galay fara'aanii qaa'iman anuu taagan buu arkay buu ihi faalaca fara'a albayta mustatiran binajaazin akbar hadduuba gurigii galayba bahashaataaba darbigii lagu asturay markaasaa wuxu uhi yaa cabdallah atasturuuna aljudur oo cabdullaahi ow idinku derbiyada miyaad asturtaan derbiyadaad maryaha u xidhaan buu ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi aabbahay wuxuu yidhi bur wastaxyaa isagoo xishood galay waxoogaa haddee waa la qabtay soo ma arrin aan fiicnayn baa lagu baraarujiyey waxoogaa marka xishood baa galay markaasaa wuxuu yidhi halabana annisaau yaa abaa ayuub abu ayuubow dumar baa naga tambatay buu dumar ninay ku tacalluqaan dumar baa naga adkaaday oo waxna xidha xidhay buui oo ka keri weyne markaasu wuxuu ku yidhi <clears throat> wuxuu yidhi <clears throat> man khushiya an taglibanahu nisa falam akhsha an yaglibanahu an an an yaglibannak nin kaloon uga baqaba inay dumar ka adkaadaan adigoo cabdullaahi bni cumar baa dumar kaa adkaanayaan marna ma filinin buui nin kale waa laga fili karaa inay dumar jiidhaan laakiin cabdullaahi bni cumar oo saxaabigiiya oo sunnada ku adkaa baa maanta dumar jiirahayaan kaama filaynin buu ku yidhi aye markaasaa wuxuu yidhi laa afcamu lakum طacaaman walaa adkhulu lakum baytan uma kharaja ah, walla inaana cuntatiinana cunaynin gurigiinana aana gelaynin buu waana iska noqon khalaas ma warbaya leesh leanna meesha waxaa yaalla waxaan la qumanayn waa ka haajiri marka xadiiskaasi <clears throat> waa xadiis sanadkiisu jayid yahay <clears throat> sheekh albaanina wuxuu ku keenay kitaabkiismxuahay uu kaga hadlay mxuu ahay zawaajka iyo <clears throat> uu kaga hadlay axkaamtiisa taasuu ku keenay waa xadiis marka aar mxuu ahay sugan marka asaartaaso dhan waxay kutusaysaa yani ka hijroonshada dadka dunuubta gelaya dadka ahlulbidacuna waa ka sii xag jiraan ayadaha qur-aanka iyo axaadiista iyo asaartaas iyo kuwo kaloo aad u fara badan baa masalada loo deliishadaa waana asal saxiixa oo culimmada sunnadu ay isku waafaqsan yihiin taqriiban asalkiisa waa la isku waafaqsanya allahuma quyuud iyo dawaabiid bay u dhigayaan sababta loo leeyahay marka halaga hajiro marka laleeyahay halaga hajiro oo laga fogaado eh, yaan lala fadhiisanin oo yaan la siyaaranin oo ha laga cararo sidii muxuu aha ruux cadhaysan oo kaleeto eh, ujeeddadu waxa weeye inaad adigu nabad gasho waa kow oo markaad dadkaas la fadhiisato suxbadaa iyo la fadhiisigaa iyo la joogiddaasi qalbigaagii jiraa ku dhacaysa wixii waa ku saamaynaya adigoo toosnaa baa laga yaabaa inaad marka aada afkaartoodii iyo mabaadidoodii aada ku dhacdo qalbiga bini aadamkuna waa iska jilicsan yaho bayna asbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuhu kayfa yashaa waa isrogrogaa aamin kamatid marka inaad wixiiba aad ku saamowdo way dhici kartaa waana in badan dadka sida ku dhacda wey khaasatan haddayna ruuxa wax badan marka hore u bilowneen qodobka labaadi waxa weeye la fadhiisigoodii iyo dhegaysigoodiiyo xidhiidintooda waxaa loo diidayaa waa nooc tacsiir ah tacsiir waaye waa nooc edbin iyo cuquubo ah oo waxaa la filayaa in markii la gooyo ay wixii ka soo noqdaan ayagana maslaxiyo dan baa ugu jirta soo ma ruuxii dembiga ku jiray markii mujtamacu gooyo oo mubtadicii waxba laga dhegaysan waayo oo dadkii ka go-aan oo sidii neef muxuu ahaayey cadho qaba oo kaleeto la takooro isagii wax badan bay u taraysaa dib buu isugu noqonaya marka iyagana nooc tacsiiriya edbin bay u tahay mujtamaciina nooc waxay u tahay wiqaaye iyo ilaashimay u tahay oo wixiibay ka nabadgelayaan ka badbaadayaan la fadhiisigooduna nooc qadarin bay u tahay oo marka dad la fadhiisato la ixtiraamo la salaamo la soo booqdo la wadwado waxay u tahay nooc qadarin iyo kor u qaadid ah kor u qaadiddaasi iyagana waa dhibaysaa mujtamacana waa dhibaysaa diina waa dhibaysa diintana waa dhibaysaa macnaha asbaabtaasaa marka ku jirto yani eh, yani waxa weyaan xikamkaasaa ku jiro shareecadu ay u jidaynaysaa macnaha dawaabid bay leedahay masaladu dawaabid sharciyay leedahay marka laga hijroonayo ahlulbidaca dawaabid bay leedahay dawaabideeda waxaa ka mid ah masalan oo muhim ah shaygu waa inuu bidco yahay shaygu waa inuu bidco yahay hadday tahay waxyaabaha qaarkood oo ijtihaadi ah oon bidco gaadhsiisnayn ama ay bidco kula tahay laakiin ayna bidco ahayn markaasi xukunka ma qaadanayso oo saxaabada qaarkood baa iska dhaaf cid kale saxaabada qaarkood baa waxay ku dhaceen waxyaala aan bidco ahayn qaarkood inay bidca moodaan oo yidhahaan waa bidco culimo waaweyn baa waxyaalo aan bidco ahayn oo ama nasku ka qarsoomay ama masaa'il ijtihaadiyaba waxay ku sheegeen waa bidco bidcana maa marka shaygu horta waa in u bidcaya waa qodob waa qodobka labaad iyo daabitka labaade ee ruuxa ku dhacay ee shaygan ku dhacay markii mubtadic ahaan loola dhaqmayo loo xukumayo waa inaan kala qaadno bidca min xaysu alcumuum wannawc iyo bidca min xaysu alacyaan walashkhaas masaladaa waxbaan ka soo taabanaan umalaynaya markaan ka hadlaynay masalatu takfiir somaynaan soo taaban gaalaysiinta ruuxa waxaan idhi shaksiga iyo camalkiisi iyo qowlku waa kala duwan yahay ruuxa marka bidca lagu xukumayo waa in la fiiriyo shuruudii ma la helay ruuxa lagu xukumi lahaa mawaanicdii meesha ma ka baxday hadduu muta'awil yahay shubhada ma laga zuuliyey xujada ma lagu oogay wax ma loo caddeeyey maxaa ku bixiyey ruuxa laf ahaantiisa marka la xukumayo quyuuddii wuxuu marayaa iyo shuruudii loo dhigay alxukmu cala alacyaan ama marka gaalnimo lagu xukumayo ama marka bidca lagu xukumayo ama marka fisqi lagu xukumayo ama marka dulmi lagu xukumayo axkaamta marka la qaadanayo dawaabideedu waa isku mid halkaana dadka qaar baa gafay oo dad weliba fudala ahoo muxuu ahaaye culimo ah baa iyaguna meeshaan ku gafay oo kala qaadi waayey ruuxa bidca ku dhacay iyo mubtadic ku sheegidiisaiyo xukumidiisa kala qaadi waaye oo masaladu isaga qarsantay qeydkaasuna waa qeyd asaasiya muhim waana midda uu leeyahay sheekh eh, moxamed naasirudiin albani caleyh raxmat ullah laysa kullu man waqaca fii bidcatin waqacat ilbidcatu calayh ah ruux kastoo bidca ku dhacay macnaheedu maaha inay bidcadii isagana ku duldhacday ee ruuxiiyo waxaa kala duwan ficilkiisa ruuxii marka la xukumayo axkaam khaasu leeyahy qodobkaasi waa muhim weeye khaasatan yani waktigan hadda aan joogno in la ictibaariyo baabidka saddexaadi waxa weye isagana muhimkaa baabkan markii la joogo in la ictibaariyo in la fiiriyo xajriga iyo goynta wixii inuu bidco yahay waa la hubaa asagiina inuu mubtadic noqday waa la hubaa halla gooyaa timid halla gooyadii maxaa maslaxoo ka dhalanaysa maxaase mafsadoo ka dhalanaysa waa in la fiiriyo hadday maslaxadeedu raajix tahay baa la qaadan markaa haddayse mafsado raajixa ka dhalanayso madaradii mafsadadu ay raajix tahay markaana la goyn maayo waa la xidhiidhinaya waxayna marka u noqonaysaa biikhtilaafi alaxwaal waalashkhaas walbi-aad waalbii'aat waalaxwaal arrinta waa kala gedsan tahay mar bay ahlu sunnuhu xoog badan yihiin ahlulbidacuna ay daciif yihiin goynta la gooyana tacsiiriyo cuquubo ay tahayoo midhaheedii ay ka dhalanaysaa mar bay ahlu sunnuhu ducafo yihiin oo meel bay ahlulbidacu ku xoog badan yihiin oo awoodda haystaa goyntoodiiyo ka dhexbixidoodu markaasi adigaa khasraan ah soo ma adaa markaa khasaaraya xaaladdu marka waxay u baahan tahay in la qiimeeyo oo la yidhaahdo maxaa maslaxoo ka dhalan maxaa mafsadoo ka dhalan ayagaa la goynaya maxaa maslaxo uga dhalan adiga ka go-aya maxaa maslaxo imaan mujtamaca maxaa maslaxa u noqonaysa hadday maslaxadu raajixsoo saa lagu qiimeeyo markaasaa hujirga la qaadanaya ahlulmacaasiga iyo ahlulbidaca labadaba haddiise mafsadadu ay raajix tahay markaa in la gooyo ma aha waa la xidhiidhinayaa waxaana lagu xidhiidhinayaa in waxa ay ku jiraan laga saaro dariiqaa loo maraya yani waxa wey fudayd iyo dabaxsanaan iyo xidhiidhin iyo dariiqaasaa loo maraya saas wey macana aimada sunnadu saasay u kala qaad masaladaasi ruuxii u baahan inuu ka dhergo wuxuu u noqonaya sheikhu islam ibnu taymiya aleyh raxmat ullah majmuucu alfataawa masalada hajriga dawaabideeda iyo quyuudeeda sidaasuu u sheegaya waana masalo muhima wey macana shaygana sidiisaba haddii quyuuddiisa laga saaro oo dawaabiddii shareecadu u deshiyey shuruudii laga saaro sidiisaba wuxuu isu bedelaa shay aan sharci ahayn masalada maalan ruux gaalnimo ku dhacay gaalaysiintiisu waa masale sharciga sooma laakiin markii dawaabidii laga saaro sharcigii waa ka baxaysaa quluwi iyo khuruuj iyo balaaya aadaysaa wakadalika masalada bidcaku xukunkuna waa la mido dawaabidii shareecadu u dhigtay haddii laga saaro marka waxay noqonaysaa shay aan ahayn kii shareecadu fartay mafaasidiisa markaa badanaysa saas maana marka in la ilaaliyo waa lagaa maarmaan waa lagaa maarmaan macna wa tarku ljidaali ah, soo waday wa min asunati waxaa ka mid a hijraanu ahli lbidaci mubaayanatu wa tarku ljidaali baa sunnada ka mid a ariiqada ahlusuna waljamaca ee saxda waxaa ka mid a tarku ljidaali in dooda laga tago waalkhusuumaati iyo muranka fi diini diinka dhexdiisa lagu doodayo lagu murmayo ayib in muranka iyo qajacda diinta dhexdeeda layska daayo ayib yani jidaalka iyo khusuumaadku waa isku macno dhow xagga luqa ahaan doodda diinta dhexdeeda ah oo lagu doodayo lagu murmayo sida sheekh maxamed ibnu saalix alcutaymiin caleyh raxmatullah uu kala qaadayo waa laba mid inay ujeeddadu tahay dooda marka la doodayo inay ujeeddadu tahay ihbaatu alxaq wa ibtaalu albaatil in xaqa la sugo baatilkana la buriyo sidaa hadday tahay ujeeddada dooddu marka waa ma'muur marka waa la amran yahay ama waajib bay noqon ama mustaxib bay noqonaysaa macna markaana laisleeyahay midho fiican baa ka imaan oo ama khasmigiibaa jabaya baatilka watay xaqii baa caddaanaya isagii baa laga yaabaa in la qanciyo midhaa laga gaari karaa ujeeddada ruuxa doodayana qasadkiisu waxa way xaqu ha muuqdo baatilkuna ha jabo quyuudaa markay leedahay dhib ma lah waana mida rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan shardi waa inay tahay bilatii hiya axsan dariiqada ugu fiican waa inay doodu tahay inayna masaladu caytan iyo aflagaado iyo qajajac iyo yaynan ahayn waa inay tahay bilatii hiya axsan usluub wanaagsan degan hufan yacni la dhowray waa inuu yahay saasay markaa ku imaanaysa ayib nooca labaadi waxa weeye ama qaybta labaad ujeeddadu inay tahay muxuu ahay alintisaar lilnafs aw intisaar lilbatil qasadkaagu waxa weye inaad naftaadu adkaato hebel ka adkow hebel jabi ka reeb tashafi nooc macnaa waxa weeye naftaada waxaad rabta gaad ama mehe baail baad wadatahayoo baailkaa waad rabtaa inaad u nusrayso doodaadu waxay ku salaysan tahay baail inaad xoojiso xaqana jebiso markaana labadaas suurana doodu waa xaaraam waana ismi iyo dembi qabiixa ah wey markaas macna waa midda aayado fara badan oo qur-aanka ay tilmaamayaan maa yujaadilu fi aayaati illahi ila aladiina kafaruu wajaadaluu bilbaili liyudxiduu bihi alxaqa faahadtuhum fakayfa kaana ciqaab xaqa inay jebiyaanoo simbirixiyaan bay u doodayaan kuwa gaaloobaa qaabkaa u dooda sidaasay aayaadku tilmaamayaan ayib marka midda laga hadlayo taas waay midda laga hadlayo ee la reebaya taa iyadaa way macnaa oo dooda aan la ogolayn waa middaa caqiimka middaa caqiimka ama naftaadaad doonaysaa inaad guulaysato ujeeddo xaqaama ah ama ma ahe baatil baad wadataa laakiin markaad xaq wadato aadna isleedahay doodani xaqii waxbuu ka gaadhaya ama faa'iida uga imaanaysa waa waa sugan tahay marka qur-aankuna waa sugay sunnaduna waa sugtay asaarta salafkana waa ku sugan tahay iyo nuqulaadka laga soo guurinaya alimaamu laalakaa'i wuxuu warinayaa xasan albasri nin baa u yimid xasan albasri wuxuu ka warinaya inuu nin u yimid markaasaa wuxu ya abaa saciid innii uriidu an ukhaasimaka inaan kula murmaan rabaa buui kula doodo markaasaa xasan wuxuu yidhi xasan albasri ilayka canii buui war nin iga durub Ah, kaciga foge dhaaf ku fa inii qad caraftu diinii wa inamaa yukhaasimuka shaaku fii diinihi buu ah, anigu diintayda waa gartaye wax muran iyo xisasax iyo doodna uma baahan meehe waa ii caddahayn mid shakisan oo kula dooda aad buu ku yidhi aniga soo maa wax shaki iguma jiro saasuu ku yidhi ayib wakadalika wuxuu soo saaray biisnaadii ilaa yaxya bnu saciid cumar bn cabdilcasiis khaliifkii raashidka ahaa ayaa wuxuu yidhi man jacala diinahu qaradan lilkhusuumaat akara tanaqul aw yukiru tanaqul labada way jiraan ruuxii diintiisa uga dhiga mid yacni waxa weye hadaf uga dhiga dood mar walba uun dood iyo qajajac iyo meel lagu murmo uun diintiisa ka dhiga waxaa bata isbedbedelkiisa maalinba meel baad ku arkay soo ma maanta mid buu la dooday wuu ka reeyey wuu raacay berri mid kaluu la doodi kiibaa ka rayn haddana waa isbedelo wuu raacay saa dambe mid kale isheli wuu ka rayn wixii o dhan wuu ka kala daadin kii saddexaadna wuu raacay maalinba meel baad ku arki marka sooma akara tanaqul saas daraaddeed dadka isbedbedelka bad faraha badan laba mid buu ku yimaadaa isbedel waxaa keena ruuxa aqoon baa u korodha cilmibaa u kordha waayo aragnimaa u korodha mas'ale uu si aha uga hadlay baa si kale mar dambe ugu muuqata isbedelka noocaasi ceeb maaha isbedelka saa ku yimaada ceeb maaha sidaas daraaddeed ba hadda saaxada waxaa yaalla muxuu ahay shalay hebel mawqifkaasuu lahaa maantana mawqifkaasuu yeeshay waa ceebaysan yahay nin diin laba maaha war maaha maaha bal waxaa ceebaysan ruux intuu mawqif qaatay oo mawqifkii u muuqday inuu khaldanaa aan ka noqonin baa ceebaysa sooma oo a'immada imisa nin a'immada sunnada alimaamu shaafici imisa qowl buu leeyahay bidaakhili madhabihi wuxuu leeyahay qowluljadiid iyo iyo qowl lqadiim fi lciraaq qowl buu ku lahaa markuu masar tagayna waxbaa usoo baxo qowl buu yeeshay alimaamu axmed fii mas'ala waaxida buu wuxuu ku yeelanayaa afar riwaayuu ku leeyahay afar ra'yi yahay isbedbedel waay lakin waa isbedbedel cilmi ku salaysan waay isbedel hawo ku salaysan maaha wakadalika abu xaniifa aimadu sidaas waay marka ta laga hadlayo ma aha ruuxu inuu intuu mas'alo si u arkay wakti kadib sidii si kadin u soo baxday uu isbedelay taasi waa ammaan waxayna kutusi ruuxa daacadnimadiisii inuu diin wato laakiin waxa laga hadlaya waxa weeye ahwaadaasi inay kolba dhinac kuu tuurto ay kolba mid ku qaato saas man taas way midda macnaha imaamku ka hadlay ayib marka waxaa ka mid a maalan ajuri wuxuu soo saaray macli ibnu ciisa wuxuu ka warinaya maalik ibni anas baa masaajidka maalin ku soo baxay ah, markaasuu laabtay nin la yidhahda abuljiriya oo irja fikirkan irjaaga la yidhahdo lagu tuhmi jiray ayaa marka ka dabagalay markaasu wuxu uhi ya abaa cabdallah ismac minii shay-an ukallimaka bihi aw ukallimuka bihi hal shay inaan kula hadlaan rabaaye hal shay iga dhagaysu ku yidhi wa axaajuka wa ukhbiruka bira'yi buuri waan kula doodi ra'yigaygana waan kuu sheegi ee wax yar ii istaagoo iga dhagaysa buuri imaamu maali buu ku leeyy imamu daarilhijra markaasaa wuxuu yihi fain alabtanii fain halabtanii haddaad iga rayso ka warran haddaan intaan kula murmo iga adkaato ka warran maxaa dhacay markaasuu yidhi in halabtuka tabactanii buuri de haddaan kaa adkaado waad iraaci markaasuu yihi fain jaaa rajulu aakhar fakallamanaa fahalabanaa buui markaa adiga iga adkaata inagoo wada socono nin kaloo saddexaad labadeenni hadduu ina wada helo oo labadeenniba inaga adkaadana ka warran dee waynu raaci buui ha natabichu buui de isagana waynu raaci hadduu doodii inagaga adkaado markaasu wuxuu yidhi yani markaasaa wuxuu yidhi malik yaa cabdallah bacata allaahu muxamadan bidiinin waaxid buui warniyo addoon yahu dhegaysa buui ilahay nebi maxamed hal diin buu la soo diray buui wa araaka tantaqilu min diinin ilaa diin buui hal diin baa xaqaa jirta buui adigana waxaan ku arkaa buuidhi inaad diin ka guuraysood mid kale u guuraysood diyaarba u tahay maalin walba ninkii kaa adkaaga inaad iska raacdo kii kaa galaba inaad raacda inaad hortaa ii muuqato bu markaasuu cumar bn cabdilcasiis asarkii haddaaan ka keennay buu keeno wuxuu yidhi man jacala diinahu qaraban lilkhusuumaati akara tanaqul cumar bn cabdilcasiis wuxuu yidhi ninkii diintiisa dood iyo muranuun ka dhiga waxaa bata isbadbedelkiisa iyo gadgadoonkiisa qorniyo idhaafku ku yidhi alaayaallah ajiri baa shareeca ku keenay sanadkiisuna waa xasan asarkaa asaarta macnaha kutusaysa marka aad bay u fara badan tahay laakiin waxaa laga soo reebayaa oo iyadana muhima inaan mulaaxadayno marka la leeyahay muxuu ahaayey lama lalama doodi karayo waxaa laga soo reebaa haddii ruuxan uu doonahayo ruux mustarshid a ah uu yahay mustarshid yani waa xaqdoon xaq buu doonaya xaqii inuu caddaadu rabaa waa ku weydiinaya waad uga jawaabaysaa wuu kula niqaashaya waana xaqdoon ruuxaasoo kaleeto waxbaa loo caddaynaya saas maana wayna sugan tahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh inta loo yimid in su-aala lagu celceliyey oo weliba lagu adkeeyey oo nebigu la socday oo la waday ilaa uu qanciyey soma salafkana way ka sugan tahay in badanoo saas marka hadduu ruuxu mustarshid yahay oo khayr doon yahay waa la wadi wa kadalika waxaa la mid ah hadduu ruuxu yahay eh, muxuu ahay ra's min ru'uusi dalaal nin oo madax ah oo firqooyinkan lunsan iyo afkaartan lunsan buu madax ku yahay afkaartiisu dadka ugu yeedhaya atbaac buu leeyahay markaasu wuxuu leeya dadkiina waa fidnaynaya dadkiina waa fidnaynaya haddii marka ay culimmadu u arkaan in munaadaro lala galo oo lala doodo si xaqu u cadhaado ayadana waa bannaanta saas maana ayadana waa bannaan tahayo salafku way sameeyaan way sameeyoona ahlulfiraqa madaxdooda majaalis baa marmarka qaarkood qaarkood ku kulmiyey intay ku doodeen ay ku jebiyeen ayadana waa macnaha wax weeye macno saxa waaye markuu imaam mutabac iyahoo la raacsan yahay ayadana waxay ku xidhan tahay oo daabit ah maxaa laga rajaynayaa mar walba tilaabo kastoo la qaadayo waa inuu yahay daabitka asaasiga ah maxaa maslaxo kasoo baxaysa maxaase mafsudo ka dhalanaysa qaydkaasi iyo daabitkaasi waa daabitka asaasigae axkaamta shareecado dhante ay u noqonayso way macana marka sidaas weeyaan wa tarku ljidaali doodka tegitaankeeda ayaa sunnada ka mid a waalkhusuumaati iyo murayaalka fi diini diinka dhexdiisa lagu muro saas way macana waa markii dawaabidaa iyo quyuudaasi ay leedahay hada wabillahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه